بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ودرسك اللباد كتابك متن الغاية والتقريب الإمام أبو الشجاع حسوق عني فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا maadaama uu ka soo hadlay biyihii lagu weyse qaadanayay iyo weelashii la isticmaalayay marka biyaha lagu weyse qaadanayo wuxuu halkan ka gudagalay intaan la weyse qaadanin waxaa sunno ah in la cadaydo marka cadayga iyo axkaamtiisii buu ku hormaray ama cadayashada wuxuu yidhi wasiwaaku cadayashadii mustaxabun weeye mid la sunneeyey fii kulli xaalin xaal walba yani xilli kasta iyo xaalad kasta waa sunno siwaaga waxaa la yidhaahdaa aalada lagu cadaydana waa la dhahaa cadayashada lafteedana waa la dhahaa macnaha dambaan hadda laga wada cadayashadu waa mustaxab fii kulli alaxwaal fii kulli xaalin xaalad kasta yani mar walba inaad iska cadayato waa mustaxab maxaa yeelay sida xadiidka nebigu tilmaamayo afkana waa daahirinayaa allana waa raalli gelinaya marka waa cibaado ilaa bacda azawaali ilaa zuulitaanka kadib mooye qoraxdu ay zuushay taasoo lisaa'imi ruuxa sooman u sugnaatay hal xaalo ayayna yuusan sunno ahayn cadayashadu aysan sunno ahayn waa xaaladda ruuxu uu sooman yahay gelin dambena la gaadho oo qoraxdu ay bartamaha ka durugto dhanka galbeedka iyo dhicitaankana ay u durugto zawaalka markaas markay dhan u badato xilligaa wixdii la gaadhayo wixii ka dambeeya cadayashadu sunno ma aha iyaysan sunno u ahayn lisaa'imi ruuxa sooman ayb oo waxay leeyihiin bimacnaa waa karaaha ku jirta markaa karaahadaasina waxay ka imaanaysaa waxay leeyihiin waa ka nebigu yidhi sal alay wasalam lakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi misk yani ruuxa sooman urka afkiisa ka baxaya yaa ilaahay jeceliya Ah, waa ka udgoontahay ilah agtiisa miskiga waa ka udgoonta marka waxay leeyihin urkaas soonku keenay ee ilaahay jecel yahay ayuu cadaygu baabi'inaya marka waa aar waa raad cibaado ka dhashay allana jecel yahay wixii marka baabi'inaya waa laga fiican yahay waa oo cadayashadaasi gelinka dambe ah aarkaas urkaa afka sooman ayuu baabi'inaya abcan eh, waa lagala doodayoo dood baa ku jirta laakiin hadda geli mayn madhabkan baan hadda ka hadlaynaa iyo say u daliishadeen ilaa bacda zawaali zuulitaanka kadib mooyaane oo lisaa'imi u sugnaaday ruuxa sooman wa huwa cadayeeshadii siwaagku u noqonaya fii alaaati mawaadica saddex meelood dhexdood ashaddu mid adayg badan weeye istixbaaban sunnaysiga sunnanimadiisiiyo in la sunneeyo waxay sii adag tahay saddex meelood soomaa marka hore wuxuu ku yidhi xaalad walba waa sunno waa la jecel yahay sharcan ilaa hal xaalo mooye haddana istixbaabkiisu wuxuu sii adag yahay oo la sii jecel yahay oo sii fiican yahay saddex meelood saas way macanaa waa saddexdee cinda tagayuri اlfami afka doorsoomidiisa agteeda min azmin aamus dheer dartii uu la doorsoomay wa wahayrihi iyo aamus kayrkiiba waa markaa hore waa inuu afku doorsoomo oo urkiisu isbedelo ama ha keeno isbeddelkaa ku dhacay afka urkiisa ama aamus dheer ha keeno oo ruux markuu muddo aamusnaado afku waa isbeddelaya ama meehe waxyaalo kale ha keenaan waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid a ah, maalan waxyaalo laga ur fiican yahay baad isticmaashay ood cuntay sida basashoo kale iyo toonta iyo wakhayrihi bay soo gelayaan waxyaalaha afka ama sigaarkoo kale isagu urka wuxuuba ku darsaday xaaraannimadeed wakhayrihi waxyaalahaas way marka waxyaalo kale afka bedela hadduu afku isbedelo markaasi sunnanimadiisu caridayshada way sii adkaanaysaa marka ayib asmintaasi bimacnaa sukuutu tawiil wa cinda alqiyaami weeye xaaladda labaad istaagidda uu ruuxu istaago min annawmi hurdada uu ka soo istaago markuu seexdo oo hurdada ka soo kaco iyadana waa xaaladda labaad ama meesha labaad ee sunnanimadu sii adag tahay ayb maxaa yeele nabigeenu sal lla alay wasalam markuu hurdada ka soo kaco cadayga ayuu afka marmarin jiray salawaatu rabbi waslaam caleyh waa cadayan jiray rasuulka sal ly slm ayb wa cinda midda saddexaadi waxa weeye wa cinda alqiyaami istaagidda agteeda ila asalaati salaadda laysu taago marka salaadda laysu taagayana iyadana waa meesha saddexaad ee sunnanimada cadayashadu sii adag tahay ayb wakadalika waxaa la mid ah weysaysiga cinda alsalaa wa cinda alwuduu maxaa yeele xadiidka labadaa ku soo arooray xadiidka abu hurayra nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum biاsiwaaki cinda kulli salaa wa fii riwaayatin cinda kulli wuduu ah, ummaddayda haddaana dhib uga baqaynin mar kastoy salaad isu taagayso inay cadaydaan baan amri laha riwaayo kale waxay leedahay mar kastoy weysaysanayaan inay cadaydaan baan amri lahaa marka iyadana xataa salaadaad isu taagayso sunnaba ha noqoto kala qaad male salaadaasi sunna ha noqoto waajib ha noqoto inaad cadayga afka marsataa iyadana sunna ayib wa furuud lwuduu'i sittatu ashyaa cadaygii intaasuu kaga soo baxay wuxuu gudagalay marka weyse qaadashadii biyihii baa soo diyaarsatay weelkii waa lagaaga warramay kaad isticmaaliya kaadan isticmaalayn cadaygii baad afka marsatay maxaa kuu laaban marka inaad weysada guda gasho sooma maata marka wa furuudu lwuduu'i weyse qaadashada ama weysaysiga waajibaadkiisu sittatu ashyaa'a waa lix shay furuuddaas bimacnaa waajibaad waa waajibaadka weyse qaadashadu aysan weysaduba asaxayn in la hela mooye saasaa laga wada wuduugaasi kelimatu wuduu hadda waxaa laga wadaa wawda in la godo waayo oo la yidhahdo wuduu waa falka weyse qaadashada wey ficilka weyse qaadashada markaad samaynayso wowdaa la godaya sida uhuur oo kale waay auhuur waa dahaaro qaadashada falka ruuxu samaynaya waay haddii la kor dhigoo la yidhaahdo tahuur ama waduu calaa wasni facuul marka waxay noqonaysaa waa shayga lagu dahaaro qaadanayo biyaha iyo shayga lagu dahaaro qaadanayuu noqonaya marka sidaas daraaddeed hadda waa in wawda la godo wa furuudu lwuduu'i wayse qaadashada falka wayse qaadashadu iyo ficilkaasi sittatu ashyaaa waajibaadka wayse qaadashadu waa sittatu ashyaa waa lix shay ayb ta koobaadi waxa weeye anniyatu waa niyo cinda qasli اlwajhi wejiga dhiqitaankiisa cagtiisa la niyaysto waa inaad qalbiga ka go'aansato ood qalbiga geliso markaad wejiga dhaqayso ee ugu horaysa waa inay qalbigaaga ku jirto ood u qasado weyse qaadadka haddii qalbigaagu maqan yahay ama adoo ishalmaansanba aad wayse qaadato markaasi waysadaasi ma asaxaysa maxaa yeelay innama alacmaalu biniyaat waay ayib wuxuu inoo xadiday yacani qaabka loo loo loo eh, niyoonayana waxa weeye waxaad qalbiga gashanaysaa lirafci xadain xada ku haya oo cibaadada kuu diidan ya inaad iska kor yeesho Ah, intaasaad qalbiga gashanaysaa bay leeyihin ayib wuxuu inoo xadiday marka marka qalbiga lagu qabanayo la niyoonayo waa markee ma markaan cadaydaan ka soo bilaabayaa niyada mise markaan gacmaha dhaqayaa niyada ka bilaabaya mise markaan sandaarsanayo mise luqluqanahay ilan intuu way ka horreeyaan wejiga dhaqiddii soomaa maya wuxuu niyada waxaa loo baahan yahay cinda ghasli اlwajhi Ah, dhaqinta ugu horreeya wejiga aad dhaqayso ayaa niyada la rabaa waay oo intii ka horraysayna inta ka horraysa waa sunno weeya cinda shaaficiya soo ma sunnadaa hore marka waxay leeyihiin niyadu laasim maaha waajibka ugu horreeya oo wejiga dhaqidiisaa baa niyadu waajibaysa haddaad marka soo niyooto bilowga hore oo niyadii ayna qalbigaaga ka bixin ilaa wejiga aad dhaqdo waa sida fiican haddiise laakiin intaad sandaarsiga iyo gacmaha dhaqitaankooda iyo luqluqashada iyo intaad niyada halkaa geliso markii wejiga la soo gaadhay qalbigaagii niyadii ka maqan tahay weysadaadu ma asixin bay leeyihin lanna waxay leeyihiin cibaadada maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay cibaadada meesha looga qastay waa faradkay leeyihin inta kale waa uun waa suubis waay soo ma inta kale waa lagu suubinaya waa hagaajis waa sugayn laakiin meesha looga socdo waa faradka faradna xagga ka bilowdaa ya wejiga dhaqitaankiisa halkaasay leeyihin adiga madhabka iyo culimmadiisu siday dhaheen baynu taqriirinaynaa laakiin laga xoog badan ya xoog badanta waa masale kale anniyatu cinda ghasli lwajhi wejiga dhaqitaankiisa agtiisa in la niyoodo ayib waa midda koobaad faradka koobaad wey faradka labaadi waxay wa ghaslu lwajhi iyo wejiga dhaqitaankiisa inaad wejiga dhaqdo ayb wejiga waxaa la yidhaahdaa dherarka markaa la cabirayo waa timaha wejiga ka koreeya madaxa meeshay ka soo bilowdaan ama meeshay ku egyihiin ilaa lafgarhka meesha ugu hoosaysta waa dherarka ballacana waxay yidhahdaan waa dhegta ilaa dhegta intaasaa wejiga la dhaqa marka waa inaad intaa dhaqdo wa qaslulyadayni faradka saddexaadi waxa weeye weysada furuudeeda ka mida ah ama waajibka saddexaad qaslulyadayni labada gacmood oo la dhaqo ah, ila almirfaqayni ila almirfiqayni ilaa xusullada laga gaadho ah, yacni mirfiqaynku waa waa laftaas kala badha cududda iyo iyo dhudhunka sooma ee gacantu ka laabanto taasaa waxaa la yidhaahdaa mirfaq usulka ayb marka ilalmirfiqayni ilaadaasi waata aayadda lafteeda ku soo aroortee ilaadaasi bimacnaa maca laga wadaa ah, ilaadu marna waxay faa'idaysaa labada shay ee isku xidhayso way isgelayaan oo bimacnaa macay noqonaysa marna qaaya laga wadaayo way kala baxayaan marka hadda waxaa laga wadaa waqaslu yadayni labada gacmoodoo la dhaqo ilalmirfiqayni maca almirfiqayni waa inaad la dhaqdo iyagana yani waxa la dhaqayay gelayaan suxulladu gelayaan saas way maanaa ee ma aha ilaa intaad iyaga ka gaadhayso dhaq inta ka sokayso dhaq iyaguse dhaqitaanka way ka baxsan yihiin maaha ee iyaguna waa gelayaan dhaqitaanka oo in la dhaqa waayo maanaa saasa laga wada wamasxu ah, ka afraadi waxa weeye wamasxu bacdi alra'si madaxa qaarkii in la masaxo ma waxaa la yidhaahdaa in gacantoo qoyan la mariyo taas maanaa korka laga mariyo marka wuxuu yidhi madaxa qaarkii meeshaa waxaa ka muuqata marka shaaficiyadu ma qabaan in madaxa la wada masaxo inay waajib tahay kulligii in masaxa la wada gaadhsiiyo qaybta sunnooyinkay ku keeni doonaan sunnooyinku keenaya waa sunno in la wada gaadhsiiyo laakiin inta waajibkaa waa qayb madaxa ka mida inaad gacantoo qoyan mariso ood masaxdo intaasaa waajiba ayib bacdigaasi marka way sii qeexeen oo waxay yidhaahdeen gabal madaxa ka mida soo lama dhihin ama madaxa ama timihiisa ilaa qaarkood ay yidhaahdeen xataa hal tinna ha noqoto laakiin xuduudda madaxa waa inay ku jirtay leeyihin waxay ka wadaan tin madaxba ka soo baxdayoo meeshan iska daaqaysa meel aan joog haddaad saa biyo u mariso masax ma ah bay leeyihi tintu waa inay xuduudda madaxa ku jirto marka hal tinna ha noqoto waay saasay gaadhayaan macnaha ayb wamasxu bacdi alra'si madaxa qaarkii oo la masaxo waay waxuun masax noqon kara macnaha wa qaslu rijlayni labada lugoodoo la dhaqo ila alkacbayni ilaa labada anqow laga gaadho iyadana kacabku waa lafta soo taaganee gomadda ka koraysa dhudhunka iyo gomaddu meeshay iska galaan lafta yartee soo taagan ayaa waxaa la yidhaahdaa kacab la yidhahda aanqowga ayb labada lugoodoo la dhaqo ilalkacbayni macalkacbayni alkacbayni wey iyadana ya aanqowga waa inuu dhaqitaanka galo haddaad anqowga aadan dhaqin bimacnaa waysadu ma asaxayso waa anqowga iyo wixii ka hooseeya waa in la dhaqo ayb watartiibu iyo tartiibin waa qodobka u dambeeya ee lixaad waa in la tartiibiyo calaa maa dakarnaahu sidaa aan u sheegnay een isu daba dhignay een u tartiibinay sidaa in loo tartiibiyoo laysugu xijiyo iyaduna waa waajib waa farad bimacnaa maxaa laga wadaa waa inaadan isku qasinoodan kala hormarinin maalan waxaa lagu yidhi niyada soo maaha wejiga gacmaha gacmaha intaad ka bilowdo wejiga kama dambaysiin karti ama lugaha intaad ka bilowdo gadaalgadaal uma soo akhrin karti soo ma waa inaad tartiibkii ku keento waay waatartiibu tartiibin iyo kala dambaysiin calaa maa dakarnaa saa aan u soo sheegnay hadda in laysugu xijiyo u kala dambeeyaanoo loo tartiibiyo ayib intaa xaggay ka qaateen waxay ka qaateen intaasi waa intay aayaddu sheegtay ya waxay leeyihiin inta aayaddu sheegtay baa waajibaadka iyo furuudda ah inta axaadiistu ku dartayna waa mustaxab maxaa yeele hadday waajib ahaan lahayd aayaddaa sheegi lahayd intan marka waa intay aayaddu sheegto soo maha marka niyada laga reebo niyada xadiiskii waxaa sheegay inama alacmaal soo maha intan kale waa intay aayaddu sheegtay ayb allahuma tartiibkana waxay ka qaadanayaan waxay leeyihiin aayaddaasaa isugu xijisay talabaad inuu tartiibku yahay waxaa laga qaadanayaa aayaddu madaxa oo xukumkiisu masax yahay baa waxay dhex gelisay lugaha dhiqidooda iyo gacmaha dhaqidooda iyo oo xukumkoodu dhaqid yahay hadduuna tartiibku laazim ahaan lahayn labada dhaqitaankaa baa laysku xijin lahaa midka masaxa ana waa laga dambaysiin lahaa ilan xukunka kala duwan soo maa sidaas daraaddeed maadaama labadii dhaqitaanka wada ahaa inta la kala fogeeyey kii masaxa ahaa la dhexgeliyey waxay kutusaysaa tartiibku inuu laazim yahay oo aan wixii laisku qasaynine sidaa aayaddu u sheegtay in laysugu xijiyey ay tahay macna ayb xaggey ka qaadanayaan madaxa qaar ka mida in la masaxo oo kulligii masaxiisu uusan laazim ahayn waxay ka qaadanayaan aayaddaa waxay tidhi wamsaxuu biru'uusikum horta waxay leeyihiin masax sidiisaba masax sidiisaba inuu meesha wada gaadho looma yaqaano waa midda labaadee biru'uusikum ba'da ku jirta waa tabciidiyay leeyihin oo yacni waxa weye qaar uun ka mida laga wadaa kulli dood baa ka furan oo fuqahadu waa ku muransan yihin ayib wasunanuhu sunanuhu weyse qaadashada sunnooyinkeedu cashratu ashyaaa waa toban shay yaa lix waajib ah iyo toban sunno ah ayib altasmiyatu midka koobaadi waxa weeyaan waa alla magacaabid bismi illaahi inaad tidhahdo markaad weysaysanayso a waa inaad bismi illaahi dhahdo waa sunno shaaficiyada agtooda oo xadiidkii tawada'uu bismi illaah ayay u deliishanayaan nasaa soo saaray iyo xadiis kale ta labaadi waxa weeyaan oo ka mida sunanka waysada wa qaslu lkafayni labada kaf in la dhaqo qabla idkhaalihimaa intaan la gelinin alinaaa weelka intaan la gelinin kafaynku waa gacanta yaa qaybteedaa hore cumcumta hore waa qaybtaa horaa kaf la yidhaha marka labada gacmood labadooda kaf in la dhaqo intaadan weelka dhex gelinin fahano marna weelka aad ka weyse qaadanayso biyaha intaad leexisaad ka shubanaysaa soo maha intaad gacantan ku shubto tan intaad ku shubtaad marka xubnihii kale marmarinaysa marna waxaad u baahan tahay gacantaada inaad biyihii soo darsato ood wejiga ku dhaqdo ood haddana soo darsato ood gacanta ku dhaq ood soo darsato ood gacanta ku dhaq ood soo darsood lugaha ku dhaq markaad gacantaada isticmaalaysa intaadan weel gelinin labada gacmood dhaq soo ma labada gacmood weelka intaad biyaha soo foorarayso labada gacmood marka hore dhaq markaad dhaqda kadib ayaa laguu ogol yahay inaad gacanta geliso oo aad xubnihii kale markaasaa ku dhaqdo ah, marka haddaad saas u isticmaalayso intaadan weelka gelinin labada gacmood horta labadooda dhaq saasw man wa qaslu lkafayni labada kaf oo la dhaqo qabla idkhaalihimaa intaan la gelinin alinaaa weelka intaan la gelinin axaadiista nebigae tilmaantay weyse qaadadkiisii ayaa sidaa u sheegtay ayaa sidaa u sheegtay in yani waxa wey saddex goor uu dhaqay nebigu sal lay slm waalmadmadatu sunnada saddexaadii waxa weeye sandaar eh, mxuu ahay luqluqashada iyaduna waa sunna cinda shaaficiya walistinshaaqu iyo sandaarsiga istinshaaqu waa in biyaha sanka lagu jiido kadibna la soo celiyo ayib waa midda afraad soo maa a waa sunnada afraad sandaarsiga wa masxu jamiici ara'si madaxa dhammaantii oo la masaxo furuudda soomayna kusoo soo sheegay masxu bacdi ara'si sooma soo dhihin masxu jamiici ra'si madaxoo dhan in masaxa la wada gaadhsiiyo ya taasi waxa weeyaan waa sunno sunankay ku daraan shaaficiyadu ayib oo waxay leeyihiin xadiidka cabdullaahi ibnu zayd ee yidhi aqbala wa adbara markuu weysisanaya gacmaha gadaal buu u kaxeeyey labada gacmood haddana waa soo celiyey saasuu u weysa qaatay wuxuu tilmaamayaa bay leeyihiin sida kamaalka iyo dhammaystirka masaxa aayadduna waxay tilmaantay inta ugu yare laasimka ah ee faradka ah saasay marka isu waafajinay wamasxuludunayni labada dhagoodoo la masaxo ayaa sunankii ka mid daahirihimaa xaggooda kore wa baatinihimaa iyo gudahoodaba bimaa'in biyo lagu masaxo jadiidin oo cusub inaad dhagaha masaxdo oo aad gacmaha mariso gacmahoo qoyan inaad mariso ayb labada dhagood gudahooda iyo korkooda baatinku waa dhegta gudaheeda wixii gudaha ku jira duleelka gudihiisa iyo intanoo dhan baa waxa laisku yidhaahdaa baatin la yidhahda daahirkuna waa dhegta qaybteeda koro waa ya taasa la daahirka marka labadaba waa masax labada masax yaani kayfiyada ay u tilmaamayaan wax weeyaan waxay leeyihiin labada farood ee murugsatooyinka labadan murugsatada ayaad gelinaysa kadibna ayagaad gudaha ku masaxaysa kadibna labada suulbaad kor ka marinaysa kadibna labadii gacmood calacalaha ayaad saa u saaraysa kayfiyadaasay u sheegaan adiga waxa wey biyaha uun masaxa gaadhsii qaabkaasi waa iska ijtihaad ayb daahirihimaa wa baatinihimaa bimaa'in biyo lagu masaxo jadiidin oo cusub muxuu ka wadaa biyaha aad ku masaxayso ya xubinkii ka horreeyey muxuu ah xubinka dhagaha ka horrey muxuu yahay masxu ra soo maa madaxa markaad masaxday qoyaankii ku soo hadhay gacmahaaga miyaad dhagaha ku masixi miy mise biyo cusub baad u soo qaadi <coughs> wuxuu leeyahay bimaa'in jadiidin biyo cusub u soo qaad qoyaankii ka soo hadhay madaxa masixiisa kuma filla bimaa'in jadiid bimacnaa sida sunnadaabay ka hadleen bimaa'in jadiid biyo cusub u qaad <clears throat> abcan xadiidkeeda dacfi baa ku jira axaadiistu waxay u badan tahay in lagu masaxo biyihii madaxa ka soo hadhay qoyaankii ka soo hadhay madaxa masixiisa maslo khilaafiya wadig wamasxu ludunayni labada dhagoodoo la masaxo daahirihimaa la masaxo korkooda wa baatinihimaa iyo gudahooda bimaa'in biyo lagu masaxo jadiidin oo cusub wa takhliilu lixyati garhka oo faraha la dhex gelgeliyo ayaa sunnooyinka ka mida garhkii alkahati ee faraha badnaa markuu garhku badan yahay kahada waxaa la yidhaahdaa dherir ma aha garhka dheer ma aha waa garhka timaha ku yaallay badan yihiin kaasaa la kaha garhku markuu sidaa u badan yahay waxaa sunno ah in takhliil lagu sameyo takhliilku waa inaad faraha dhex geliso oo sidaa tidhaahdo farahaasaa u dhexgeliso si waxaa la rabaa inay biyuhu gaadhaan ilaan timuhu markay badan yihiin waxay celinayaan biyihii inay gaadhaan jidhkii ka hooseeyey soo ma marka waxaa la rabaa inay gaadhaan baa la rabaa ayb hadduu garhku yar yahay oo iska khafiif yahay marka waxay leeyihiin takhliilka iyo in gacanfaraha la dhex gelgeliyo markaasi looma baahno dee biyihii baaba toos u gaadhaya sooma alkaa macnahaasay wadataa marka leanna timahan faraha badan baa wixii celinaya wey maana wa takhliilu lixyati garhkii oo faraha la dhex gelgeliyo alkahati ee faraha badnaa garhka faraha badan wa takhliilu asaabici lyadayni warijlayn labada lugood iyo labada gacmood farahooda oo iyagana faraha gacmaha la dhex gelgeliyo la dhex marmariyo macnaha ayib markaad weysaysato faraha gacmaha labadaada gacmood farahooda waa inaad isdhex geliso takhliilku waa saas ayaga laftooda inaad isdhex geliso ama aad mid mid marka takhliilkaas waxaa lagu sameeyaa faraha gacmaha iyo faraha lugaha labadooda markaad weysaysanayso si ay aad uga taxadarto in biyuhu ay wada gaadhaan meelaha laabatooyinka laabatooyinkaasaa la rabaa in biyuhu gaadhaan ana waxaa khatar ah haddii dee meelaan biyo gaadhin oo qaybtii in la dhaqa loo baahnaa biyihii hadday gaadhi waayaan waysadaadii ma jirto markaa marka taxadar baa ku jira manaa dadaal wey manaa watakhliilu asaabici ilyadayni warijlayni labada lugood iyo labada gacmood farahooda oo iyagana takhliil lagu sameeyo faraha la dhex gelgeliyo la dhex marmariyo ayaa iyadana sunnada ka mid wataqdiimu lyumna midigtoo la hormariyo cala lyusra midda bidixdaa laga hormariyo ah, yani eh, midigta iyo bidixa waxaa leh gacmaha iyo iyo lugaha labadaa midigtooda ayaa ka horaynaysa bidixda ayib haddaad bidixda hormariso ya haddaan gacanta bidixdaa hor dhaqo oon midigta dambaysi ama aan lugta bidixdaa hor dhaqo midig bidixda inaan hor dhaqo oon midigta dambaysi waysadu ma ansaxaysa a cinda shaaficiya ma ansaxayso yaa jamaaca maxaa laga hadlayaa sunnaa laga hadlayaa ya waaba maqan tihiin sunno maxaa la yidhahdaa sidiisaba sunno waxaa la yidhaahdaa waxaynan salaadu waysadu u jabaynin oo aan salaadu u jabaynin laakiin ruuxii la yimaadana wanaag siyaadaa uu keenay ruuxii ka tagana cibaadadu ayna ka hallaabaynin soo saas maaha saas daraad sunan baa laga hadlaya maxaa lagugu kala saaray furuud iyo sunan maxaa lagugu kala saaray soo inaad kala garato ma aha wixii wax jabinaya iyo waxaan wax jabinayn saas way macanaha marka waxa weeyaan wataqdiimu lyumna midigtoo laga hormariyo cala alyusra midda bidixdaa laga hormariyo waaltahaaratu iyo dahaaro qaadasho alaaan alaaan saddex saddex inaad u weyse qaadato yacni inaad saddex saddex goor xubnaha aad biyaha gaadh mariso iyadana waa sunna waajibku waxa weeye waa hal mar maxaa yeele nebigu sal lla alay wasalam wuu weysaystay marmar waa midii soomaalida dhihi jireen waa xaysi waaxaysi baa la dhaha hal hal mar baa la marinaya dadkii biyuhu ku yaraan jireen ah, annaga maba gaadhsiin karnaba waxaan iska barannay mogta biyihi iska qulqulahay marka hal mar intaad gacanta ku qaaddo wada gaadhsii ama wejiga wada gaadhsii ama hal mar intaad gacanta ku qaato lugta wada gaadhsii ree magaalka wayba ku adag tahay aana biyihi iska qulqulahayay barteen soo ma ah, marka waaxaysi baa la marka waa bannaanta asalku taasaa waajiba ah, marmar laakiin labalaba haddaad ka dhigtana way ka fiicantahay saddex saddex inaad ka dhigtana way kasii fiicantahay ayib xadiidka nabigaa tilmaamaya sal lay waslam inuu saddex saddex goorna u weysasan jiray waalmuwaalaatu waxaa kaloo sunno oo ugu dambaysa sunnooyinka weyse qaadadka walmuwaalaatu xidhiidhin xubnaha markaad dhaqaysood weysaysanayso in ay xidhiidhaan oodan kala goynin kala go' inuusan imaan kala go'a maxaa laga wadaa bimacnaa markaad xubinkan dhaqdo intuusan ingegin kii kale waa inaad dhaqdo haddiise intaad kan dhaqdo hal saac kadib aad kii ku xigay dhaqdo ya maxaad ka tagtay muwaalaadkii baad ka tagtay marka waa inay isku xigaan oo intaynan kale ingegin la wada dhaqo haddayse kale ingegaan waxay leeyihiin muwaalaadkii baad ka tagtayoo meeshaasi mxuu ahaay waxaad ka tagtay shay sunna ayb faslun intaa wuxuu kaga soo baxay marka weyse qaadadkii maxaa waajiba maxaase sunnaah faslun walistinjaau waajibun min albawli waalqaa'id wuxuu fasal u yahay istijaysiga dabcan waxay ahayd inuu hormariyo soo ma weyse qaadadka iyo istijaysiga kee horeeya inta badan istiijadaa ka horraysa laakiin qolada shuraaxda waxay leeyihin wuxuu u soo dembaysiiyey le'anna wuxuu leeyahay marmarbaa istijaduba ayna laasim noqonayninoo weysadu ka hormari kartaa laakiin inta badan waxaa ka horraysa istijadaa horraysa walistinjaau istijaysigu waa in layska nadiifiyo bimacnaa wixii kaa soo baxay oo ama gadaal ka soo baxay ama xubinka taranka ka soo baxay in layska nadiifiyo ayaa la yidhahda istijaaga walistinjaau istijadu waajibun waa waajib min albawli laga istijaysto ya kaadida xaggeeda waalghaa'iqi iyo saxarada walistinjaau istijaysi min albawli kaadida laga istijaysto waalghaa'iqi iyo saxarada waajibun waa waajib waxyaalaha soo baxay in laga istijaysto waa waajib ayb liannu si kalaba dee cibaadadii kuma ansaxayso nebiguna waa amray salawaatu rabbi wasalam caleyh waana laysla ogol yahay waxaa la mida kaadida iyo saxarada oo iyagana in laga istijaysta ay tahay wax kasta oo soo baxay oo ka soo baxay labada xubin ama dabada ama xubinka taranka oo haddana mulawis ah xataa naadirba ha ahaaday leeyihi sida maalan dhiig soo baxay sida maalan madyida lix daleelada yani biyahan ka soo baxaa ragga iyo dumarka way ka yimaadaan oo jiidmayo cad sida yani wax weeyaan midab ahaan waa biyo caadiya laakiin waxay ka gedisan yihiin waa dhareer jiidmayo ah. ama wadyiga kaadida gadaashooda yimaadaan inta badan iyaguna adiga wixii soo baxoo dhan wixii soo baxoo dhan meeshaa ka soo bax labadaa meelood ka soo baxa waa in laga istijoodo ayb walafdalu sida fadliga badan haddaba garanay istijadii inay waajib tahay maxaa lagu istijoonayaa wa ah, waxaa lagu istijoon biyana waa lagu istijoon karaa dhagax iyo wixii la midana waa lagu istijoon karaa keebaa fadli badan waa tee fadli badan ayuu hadda gelayaa marka la istijoonayo ma biyo in lagu gaabsado ma in dhagax iyo wixii la mida meesha lagu tiro oo lagu gaabsado ma in laysku daro tee fadli badan wuxuu yidhi walafdalu sida fadliga badan an yastanjiya ruuxu waa inuu ku istijaysto bilaxjaari dhagaxyaal waa inuu ku istijaysto uma markaa kadibna yutbicaha uu raaciyo bilmaai biyo uu ka dabageeyo oo raaciyo biyo ka dambaysiiyo sida ugu fadli badan wax weeyaan inaad marka hore dhagaxyaal meesha aad ku nadiifisood saxaradii iyo kaadidii isaga tirto dhagaxyaasha maxaa la mid ah ya tiishuuga tiishuuga haddaan isticmaalno waraaqda wax tiri karta ee muxuu ahay dhagaxa qoriga somaa garan waxay yidhaahdaan kullu طaahirin jaamidin qaalicin hayri muxtaram saasay u dhigaa shay kasta oo daahir ah ingegan oon qoyanayn leanna hadduu qoyanayn waxunbuu kugu sii hadlayni soo maa ayib wixii meesha ku yaallay fujin karoo tiri kara hadduusan tiri karaynin waxaa la mid a ah maalan dhaladoo kale quraaradda ama dhalada haddaad tidhahdo hadda kaadi baan isaga tirahay ya may kaa tiri way kugu sii hadlayn soo maa marka shaygu waa inuu qaalic yahay waa inuu yahay shay wixii fujinaya oo tiraya iyo hayra muxtaram waa inuusan ixtiraam lahayn hadduu ixtiraam leeyahay markaa maya sida cuntada aadamahoo kale soo ma cuntada jinkoo kale oo lafaha lafaha aadamuhu iska tuuro jinku cunto u yahay soo ma hay muxtaram ah waay shay muxtaramana waa inuusan ahayn ayib kaasay marka qeexan axjaarta marka way u bad sidii wayubasidii hore waxay u badnayd isticmaalkii hore laakiin hadda waa laga badiyey magaalooyinka oo tishuuga waraaqdaasaa la isticmaalay bilaxjaari inuu marka hore iyadaasi ku tiro uma kadibna yutbicaha uu raacsiiyo bilmaai biyo raacsiiyo saasaa u fiican maxay ugu fiican tahay sababta waxay leeyihiin lianna dhagaxu ama waraaqdu wixii muuqaalkiisii bay tiraysaa biyuhuna raadkii hadhay bay baabi'inayaan marka waa tandiif meesha ugu dambaysa ayib nebigu sal alay wasalam biyahaasuu qaadan jiro ku istijoon jiray dhagaxana waa ku istijooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi an yaqtasira inuu gaabsado ruuxu cala almaa'i biyaha korkooda biyo keliya inuu ku gaabsado waxaa kuu bannaan inaad biyo keliya isticmaasho waraaq iyo dhagax toona aadan isaga tirin kaadidii iyo saxaradii biyo keliya intaad ku shubto inaad ku dhaqdo saa ku istijootana waa kuu bannaan tahay waa aw amase calaa alaaati axjaar ama saddex dhagax korkooda inuu ruuxu ku gaabsado saddexdaa dhagaxoo yunqii uu ku nadiifinayo bihinna ayaga almaxalla meesha uu ku nadiifinayo saddex dhagax oo meesha nadiifinaya keliyana waa ku gaabsan karta meeshaasi laba arrimood buu ka hadlo haddaadan biyo isticmaalaynin waxa kaleed isticmaalaysa ay yihiin dhagax iyo wixii la mida iyo tishuuga waraaqahaad isticmaalayso waa inaad saddex ka dhigto ugu yaraan tiro isdheer wey soo maa saddex waa inaad ka dhigto labada meelood oo midna saxaradu ka soo baxdo midna kaadidu mid walba saddex buu u baahan yahay ishkaal dadka qaarkood ku dhasho wa sheekh muxuu ahaay saxaaradii iyo kaalidiiba waa yimaadeen ma labadoodaa saddex ka dhigahaya hadday ku fillaan weydana shan ka dhigahaya mid walba gooni bay u madax bannaanta mid walba gooni bay u madax bannaanta saas daraaddeed saddex saddexdu ama saddex kala madax bannaan ha noqdo ama mid keligii saddexdiisa dhinac ku tir soo ma dhagax weyn dhankan ku tir haddana dhankan kaga tir haddana dhankan kaga tir waraaq tiishu haysato <clears throat> dhinac kaga tir talabaadna dhanka kale ta saddexaadna dhanka kale ya adiga saddex masxa umbaa la rabaa saddex marin umbaa la raba saddex goor inaad mariso meesha markaad marinaysana uu aahir yahay markaad shaygaad marinayso uu aahir yahay ayib wuxuu yidhi yunqii bihinna almaxal saddexdaasi waa inay meesha daahirinayaan oy nadiifinayaan hadday nadiifin waayaan ya siyaadi wey ku dar markaa soo ma saddex waxaa lagu gaabsanayaa markay meesha nadiifinayaanoo kugu filaadaan hadday kugu filaan waayaan markaa waad ku dari maxaad ka dhigi ya shan ka dhig hadday kugu filaan waayaanna toddoba ku dhig haddaad waswaaslow tahayna sagaal ka dhig soo maa marka sidaas wey adiga tiro isdheer ka dhig meeshii inaad nadiifisayna hubso wey macnaa <clears throat> halkaa waxaa baraarujin mudan wuxuuna yidhi waxaad ku gaabsan kartaa biyaha keliya waxaa kalood ku gaabsan kartaa dhagaxyaanta saddexda ah keliya waa ku gaabsan kartaa ayib anoo biyihii haysta ya biyihii baaba meesha yaallaba intaan iska daayo tiishuuga keliya ma isticmaali karaa hadda biyaha meesha yaallo ogow ma bannaanta mise ma bannaan ya waa bannaan tahay calaa hada almadhab wasaa'ir saa'ir almadaahib ah, madaahibta kalena waa saas waa masale dadka ka qarsoonto waxay dad badan u qaateen dhagaxa iyo tishuuga isticmaalkiisu waxay bannaan tahay uun markii biyo la waayo sida gebagabaysiga iyo tayamumka oo kale bay u qaateen saana maaha masaladu waa khiyaar adoo biyihii kuu yaallaan baad intaad iska daysaa tiishuuga isticmaali karta wabitaali masaladaas waxay xal u tahay caalamka haddaad safartood marayso meelo fara badan biyaba ma helaysidba markaasada dadka imtixaanka haysta caagad buu soo jabsani markaasuu biyo meelaha ka raadinay tishu baa meesha yaal war adeer tishuga intaad ku tirtirato wabilaahi tawfiiq weysayso cibaadayso ah, marka saas waay yaani waa khiyaar maxaa fadli badanubaa laga hadlayaae sida gebagabaysiga maaha gebagabaysigu markii biyo la waayon baa la gebagabaysan karaa soo maaha tani way ka gedsantaha adoo biyihii haysta ayaad tiishooga isticmaali kartaa iska kartaaba saas way manaa saas daraaddeed hadalku suu yaalaana saasaba hadalka suu dhigay baa saas wuxuu yidhi faidaa araada hadduu doono aliqhtisaara gaabsi calaa axadihimaa midkood inuu ku gaabsado hadduu doono falmaau biyihii baa afdalu fadli badan markaa sida ugu fadli badan waa inuu labadaba isku daro sooma laakiin labadooda mid baan rabaa inaan ku gaabsadee kee fadli badan biyaha markaa ku gaabsa saas way macana haddaad ka kale keliya ku gaabsatana waad heli kartaa way macana ayib wayajtanibu wuxuu ka fogaanayaa halkaa wuxuu ka halkan wuxuu ka gudagalay aadaabta markaad xaajo gudanaysa lagaaga baahan yahay intaasi waa istijadii laakiin markaad xaajo gudanayso kaajayso ama saxaroonayso aadaabta lagaaga baahan yahay inaad ilaaliso maxay tahay taasu halkan ku gudagal wuxuu uhi wayajtanibu ruuxa xaajo gudanaya wuxuu ka fogaanayaa istiqbaala alqiblati qiblada ujeedsigeeda wastidbaarahaa iyo daba ujeedinteeda fi saxraa'i dhulka bannaanka ah dhulka bannaankaa dhexdiisa markaad xaajo gudanayso qiblada hana ujeedsanin dabadana ha u jeedinin jihooyinka kale u laakiin qiblada oo muxuu ahaayey xagga kacbada ah hana u jeedsanin hana u daba jeedin aadaabtay ka mid ayib kacbadaa la ixtiraamaya xadiidka abu ayuubin alansaari fii saxiixayn baa macnaha ku tusay ayib wuxuu yidhi fi saxraa'i marka la diidan yahay waa goorma waa markaad meel bannaan ku xaaja gudanayso laakiin markaad dhis ku xaaja gudanayso ama meel aad ku jirto markaasi inaad ula jeedsato ama u daba jeediso dhib maleh waa madhabka iyo fahamka imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo madhabka waa maxaa yeelay waxay iswaafajinayaan xadiidka abu ayuub iyo laba xadiioo kale xadiiu jaabir oo uu yidhi nebigoo waxaan arkay sal lla alay wasalam ya maya labadu way jiraan xadiidka cabdullahi bni cumar fii saxiixi albukhaari oo uu leeyahay xabso gurigeedaan fuulay markaasaa waxaan arkay nebigu xaajo gudanaya qibladana u daba jeediyey shaamna u sii jeeda kaa waa daba jeedinta laakiin ujeedsiga xadiidka jaabir baa iyadana sheegaya xadiidka jaabir waa xadiid xasana wuxuu leeyahay jaabir nebiga sal lay slam wuxuu reebay qiblada in loola jeedsado kaadi waxaan arkay dhimashadiisa hal sano ka hor isagoo ula sii jeedaan arkay buui soo ma marka isagoo ka jeedana way ibnu cumar baa arkay soo ma isagoo ula jeedana waxaa arkay jaabir baa arkay waxay leeyiin marka waxaa laysku waafajinaya imaam shaafici wey caleyh raxmatullah waxaa laysku waafajinaya axaadiista markuu ula sii jeeday ama xagga dambe u jeediyey meel dhisan buu ku xaaja gudanayay sida xadiidka cabdullahi bn cumar ka muuqata marka nahyiga iyo reebidee la diidan yahayna waa markaad meel bannaan ku xaaja gudanayso sidaasay ku imaanaysaa marka fi saxraa waana madhab culimo badan ay rajaxayaan ayb wayajtanibu wuxuu ka fogaanayaa ruux xaajo gudanaya albawla kaadi ku kaajid waalqaa'ita iyo kuxaaja ku saxrood filmaa'i biyihii lagu kaajoo lagu saxaroodo alraakidi ee fadhiyey biyo fadhiya oon soconin warbay ku jiraan ballibay ku jiraan barkad bay ku jiraan muxuu ahay biyo fadhiya inaad ku kaadido ama ku saxarooto dhexdooda iyadana waa laga wuu ka fogaanayaa ruux xadiidkaa ku arooray oo nebigu waa reebay sal alay wasalam xadiidu jaabir fi muslim ayb wa taxta ashajarati geedka hoostiisa inuu ku xaaja gutana wuu ka fogaanayaa ruux oo ku kaajo ku saxaroodo geedkii almuhmirati ee midhaha soo saaraysa geedaha midhaha soo saara ee midhahooda la goosto hoostooda inaad ku xaajo gudatood ku kaadidoo ku saxarootana waa ka fogaanaysaa sababto maxay tahay waxay leeyihiin geedaha muhmirka ah inta badan waa loo baahan yahay oo dadkii inay midhihii ka goostaan marka haddaad meeshii ku kaadi ama ku saxro dadkii baad hallaynaysa soo ma meesha ka yaani midhaha ka guranaya ama meehee midhihii soo daatay ee dhulka yimid ee dadku guran lahaayeen baa saxaradaadii iyo kaadidaadii baa hallaynaysa soo ma sidaas daraaddeed meel kalaad weyda adeer meelaha la ayib wa fi ariiqi iyo jidka dhexdiisa inuu wa fi ariiqi jidka ku xaaja gudashadiisa jidka la maro wadilli iyo hooska ku xaaja gudashadiisa wathuqbi iyo godka ku xaaja gudashadiisa intaana waa ka fogaanaya ijtanibdii hore ku xidhantay ayib wa fi ariiqi jidka la maro wey jidka dadku qaadaan maxaa yeelay jidka dadku qaada ee marayo haddaad ku xaajo gudato ya maxaa imaanaya waxaagii baa lagu istaagi dadkii baad hallayn kadibna waa lagu habaari balaa alla kugu rid warmeer galu waayaa la leh soo ma marka waa lagu lacnadi allacaanayn waa ku nebig sal la alay slam waa labada lacnada soo jiida maxaa yeele dadkii waa ku habaarayaan waa ku lacnadayaan muxuu ahay waka wadilli iyo hooska geedka hoostiisa meesha hooska ay harsadaan ama derbiga hoostiisa ama geedka hoostiisa ayadana waa la fogaan wauqbi iyo godka godkana maxaa laga wadaa yani godka ama eh, ka duleela ama god dhulka ka samaysan ama derbi ka samaysan maxaa loo diiday isagana xadiidka ku arooray waa daciifo xadiidka cabdullahi bnu sarjis baa ku soo daciif maxaa loo diiday bay leeyihiin u diidan waxay leeyihiin godka markaad ku kaadido waxaad dhici karta xayawaanaad ama cayayaanaad bini aadanka dhiba inay ku jiraan waad ula dhowaatay markaasaad ku kaadiday abeesaa soo booddo markaasay ku qallacday soo maa marka adaa lagu ilaalinaya war meesha khatar baa ka imaan karta waa mid waa midda labaade cayayaanaad dilkoodu uusan bannaanayn iyo dhibidooda baa laga yaaba inay godka ku jiraan soo ma ile diinteenna xuquuqda xayawaanaadka iska dhaafe xataa cayayaanaadka xuquuqdoodaan la ilaalinaya marka meeshan waxbaa ku jiri kara ama adiga dhibkaaga imaan karaan ama noolo kalaad dhibi karta saas daraaddeed godka ha ku kaaja saasay ka wada walaa yatakalamu ma hadlayo ruuxu cala albawli kaadida korkeeda ku hadli maayo walqaa'iti iyo saxrada korkeeda markuu kaajayo ama saxranayo xaajo gudanayo korkooda ku hadli maayo waa inuu aamusnaado ah, ayb xadiidka cabdullahi bni cumar fi saxiix muslim waa nebiga sal alay waslam uu soo maray nin baa soo maray nebigoo kaajaya markaasuu salaamay nebigu salaantii kama qaadin sal lay waslm ilaa uu gabagabaystay xaajadiisa dhammaystay xadiidkii abi saciid baa sidoo kale kutusaya laba nin oo xaajo u baxay ya oo cawradoodu bannaan tahay xaajo gudanaya oo sheekaysanaya ilaahay waa necab yahay sheekh albaani waa daciifiyey laakiin xadiidku waa sugan yahay saas daraaddeed ma bannaana ma bannaana in la hadlo ayib isagu aadaabtuu ku daray oo iyaga agtooda waa iska karaaho laakiin fi aahirka waxa weyaan inuu xaaraam yahay walaa yatakalamu ma hadlayo cala albawli kaayada horteed korkeeda iyo walqaa'id walaa yastaqbilu uma jeedsanayo ashamsa qoraxda xaggeeda walqamara iyo dayax walaa yastadbiruhumaa xagga dambena u jeedin maayo ah, qoraxdii iyo dayaxana waa inuu gadaashiisana u jeedinin xaggiisa horena u jeedinin sida kacbadii oo kale ayay ka dhigeen ayb xadiidka loo deliishado inaan qoraxna loo jeesanin loona daba jeedin wakadalika dayax waa xadii daciifoon sugnayn ayb alimaam nawowi aimada shaaficiyada ka mida ragga daciifinaya ma sugnay leey ta kale waxaa diidaya xadiikii abu ayuubeen soo e, e, e, xadiidka abi ayuub ee bukhaariiyo muslim ya qiblada hana ula jeesanina hana u daba jeedinina walaakin shariquu aw haribuu laakiin ama qorax ka soo dhac ula jeesada ama qoraxu dhac ula jeesta ama qorax ka soo baxa marka xadiiska sugan kaas waa ayb waa midda keentay ninka aada maqasheene kor u kaajay sooyada maqan nin kor u kalleedhiyey oo maxaa kugu dhacay markii la yidhi culimaa nawaasha yidhi waxaa la yidhi yani inaga qiblada xaggee inaga jirta waqooyi soo maha waqooyi ha u jeesanin baa la maxaa yeelay kacbadii baa kaa jirta koonfurna ha u jeesanin maxaa yeeley kacbadii bay gadaashaadu aadaysaa galbeedna ha u jeesanin maxaa yeelay qoraxdii baa kaa jirta ama dayix barina ha u jeesanin waa qoraxdii iyo dayixii dee xaggeenuu kaa jaaway marka kor unbaa furan sooma ya waa wareer marka laa yastaqbilu الshamsa wاlqamara walaa yastadbiruhumaa waa daciif ha xataa madhabka dhexdiisa daliil ahaan daliilkay daliilkay u xuskadeen aimmadaa daciifinaya macana ayib intan aynu ku darno faslun wاladii yanqudu اlwuduu'a waladii midka yanqudu jabiyo buriye alwuduu'a waysada sittatu ashyaaa waa lix shay waysada waxaa jabiyey lix shay baa jabiyey maa kharaja wixii soo baxay min asabiilayni labada jid ka soo baxay labada jid waa labadee ya waa dabada iyo xubinka taranka labadaa wixii ka soo baxa ama neef ha noqdo ama kaadi ha noqdo ama saxara ha noqdo ama madi ha noqdo ama wadi ha noqdo wax kastoo labadaa jid ka soo baxa waysada waa jabiyaan ayib waa warcad wanawmu hurdadii baa labaad oo iyadana waysada jebinaya seexasho calaa hayrka hoor nowmkaasoo calaa hayri hay'ati lmutamakkin midka makansaday dhulka oo dhulka dabada ku haya baryaha ku haya kaas qaabku u fadhiyo qaab aan ahayn ruuxa ku seexday isagana weysidiis waa jabaysa mutamakinka waxaa la yidhahdaa almutamakin maqcadatahu min alardi dabadiisiiyo baryaha ruuxa dhulka si fiican ugu haya oo salmuggii u fadhiya ayaa waxaa la yidhahdaa mutamakin ya mutamakin goormaadan ahayn maalan waxaa kuu taagan ya yaani lugahaad kor u haysaa oo kale maalan ama dhinacdhinac baad u yara fadhidaa ya mutamakin matid mta mutamakin waa salmuggii baad u fadhidaa markaasaad mutamakin tahay haddaad qaabkaa ku seexato hurdada waysadu kaa jabi mayso laakiin qaabkaa qaab aan ahayn haddaad u seexato hurduweysadu waa jabaysa sababto waxay leeyihiin shaaficiyadu hurdadu waa madinnatu naqdi ee iyadu naqdi maaha naaqid maaha yacni waa meel laga filan karo inay weysadu kaa jabi karto laakiin ayadu wax ma jabiso hurdadu wax ma jabiso laakiin waxaa wax jabinaya markaad seexato soomaankaagii iyo garashadaadii tegi mayso ya ilaan waxa soo baxaya waxa kontaroolaya waa ruuxa maankiisoo jooga soo maha maankii markuu tagood seexato hadda weelkii af xidhnaa soo furmi maayo maxaad ka ogtaa weelkii waa furmaye ila ningaxii afka kaga xidhnaayee ilaalinahaye waa miyirkaaga jooga waa miyirkii hadduu tago weelkii waa furtay ayib ruuxu markuu sal muggii u fadhiya oo uu saani u fadhiyo waxay leeyihiin xataa hadduu seexdo waxba kama soo bixi karaan sooma waxba kama soo bixi karaa laakiin hadduu xoogaa dhinac u yaro fadhiisto ama lugaha yaraha taago ya hadde markaa way iska socon bay leeyihin wixii waa soo baxaya ya kursiga haddaan fidsadaa ood saa ugu seexata de haddaad seexato warba ma jiraba haddaad dhinac u seexata hawshii socota halkaa hey oo halkaa qaab wixii ka soo hadhay oo dhan haddaad u seexato waysadii waa jabaysaa waay halkaa qaab haddaad u seexatose waysadii ma jabayso cinda shaaficiya saas way macana ayib culimo kalena waa la qabaa wannawmu seexasho calaa hayri hay-ati almutamakin midka makansaday dhulka qaabkiisa oo u jiifo qaabkaa qaab aan ahayn oo ka gedisan seexasho loo seexday iyadana weysada waa jabisaa laakiin qaabkaa hadduu u seexdoo mutamakin yahay ayada weysadu ma jabayso ayb waxaa saddexaadoo weysada jabiya wa zawaalu lcaqli caqliga oo taga bisukrin sarqaan ku taga inuu ruuxu sarqaamo aw maradin ama xanuun ku taga ya yaani wax weeyaan ruuxa caqligiisu hadduu tago oo u sarqaamo ama waasho ama la suuxiyoo suuxo ama xanuunsado oo xanuun caqligu ku tago markaa weysadii way jabtay maxaa daliilu ah leanna hurdada iyo waalashada ama suuxdinta kee daran ya suuxdintaa ka daran soo ma marka waxay uga qiyaas qaadanayaan waxay leeyihiin haddiiba hurdadii la yidhi waysadii waa ku jabaysaayo waxbaa soo bixi karaa oo kontaroolkiibaa lumaya hadde caqligiiba hadduuba tagaba soo kama sii ag jirto marka qiyaasan cala anowm waay hurdadaan uga qiyaas qaadanayna waa qiyaasulowla wayba ka sii darantahe wayba ka xag jirtaaye saas way macanaha ayib walamsu rajuli ta afraada weysada jebisa waxa weye lamsu rajuli ninka taabashadiisa almar'ata haweenayda uu taabto aljnabiyata ee ajnabiga ka ah ninku inuu haweenay ajnabi ka ah uu taabto min hayri xaa'ilin teed la'aantii xaa'ilku waa shay idinkala teeda idinkala celiya jidhkaaga iyo jidhkeeda u dhaxeeya ayadoon waxba idiin dhaxaynin oo wax idinkala teeda uusan jirin in jidhkiinnu isgaadho oo istaabto iyaduna weysada waa jabinaysa ayb waxay leeyihin hadduu wax idiin dhexeeyo markaas taabasho lama yidhahday leeyihin waa tii aad arki jirteenoo wadaadadeenna markay eh, dumarku ay salaamayaan maray iska xiji jireen soo garamaysaan ah. maray iska xijina markaasay ninka ajnabigaa salaamay xataa sheekhay salaamay ilaan maray iska xijisay biduuni xaa'il waay ah. marka xaa'il hadduu meesha ku jiro aysan jidhku isgaadhin waysadu ma jabayso laakiin goormay jabayaan markii jidhku isgaadho biduuni xaa'il teed isagoo jira wax idin dhexeeya markaasay jabaysa ayb ajnabiyada tee la yidhahdaa marka ajnabiyada waxay u yaqaanaanoo lameeshan laga wadaa haweenayda aad guursan karto ama hadda xadhig ha kuu qaban karo ama mustaqbalanba hadduu xadhig kuu qaban karo ajnabi bay kaa tahay haweenayda weligaa aadan guursan karin sinabaadaan u guursan karin taasaan ajnabiyad ahayn saas daraaddeed aljnabiya halkan waxaa soo gelaya shaaficiyada mxuu ahay mustalaxooda xaaskaagaa soo gelaysa soo ma lianna wax weeyaan hadda aad wada joogteen laakiin ajnabi baad asal ahaan kaa ahay wa calaa hada alasaas xaaskaagu weysada way kaa jabisaa ha u qaadanin ajnebiya waaba reerkaygiio anoo qabee ajnebi igama ahee ha u fahmi marka shaaficiyadu inay qabaan xaasku weysada ma jabiso leanna ajnabiyad ma aha saa kama wadaan ajnabiya waxaa la yidhahdaa asalka intaydaan isguursanin soo ajnabi maydaan kale ahayn halkaasaa laga fiirinaya saas daraaddeed xaasku way soo gelaysaa waysada way jabisaa cinda shaaficiya ayib walamsu lmar'ati aljnabiya haweeney ajnabiya oo la taabto min hayri xaa'ilin teed la'aan dabcan waxay ka qaadanayaan aayaddii qur-aanka ahay aw laamastum annisaa lamastum baa qiraa bay leeyihin taabashada waxay u fahmeen taabashada jidhka ya waana saxaabada qaar ka mida ah, say u fahmeen ayaddaa uun macnaha laga fahmayay u daliishadeen laakiin axaadiistaa ka hiilin doonta axaadiistaa ka hiilinaysa min hayri xaa'ilin teed la'aanti wa massu farji alaadamiyi ka ugu dambeeya waxa weeye massu farji alaadamiyi ruux aadami ah xubinkiisa tarankoo la taabto bibaatini alkafi kafka ya gudihiisana lagu taabto ya baainulkaf waxa la yidhahda kafku intan maynaa dheh kafku waa gacanta qaybteeda hore marka waxay kale leedahay baain iyo iyo aahir aahirku waa xaggan kore baainkuna waa calaa casha soo ma marka baainulkaf ayaa markaad ku taabato unbay weysadu jabaysaa laakiin daahirulkaf haddaad ku taabato ama jidhka intiisa kala taabto weysadu ma jabayso xubinka tarankaa laga wadaa taranka waysada jebinayana xubinka tarankuna waa inuu yahay xubin aadami ah xubinka aadamiga eh, muxuu ka saarayaa wuxuu ka saarayaa maalan xubin taran oon aadami lahayn soo maha noolahaa kale xubinkiisa taranka haddaad taabato waysada ma jebinayo laakiin waa inuu aadami yahay xubinkiisii tarankana yahay soo ma ayb rag iyo dumar midku dooni ha ahaado marka xadiidkii busra kusoo arooray oo nebigu ka weyse qaata uu salawatu rabbi waslama kaasay deliishanaya xubinka taranku marka ama ruuxa ha ku yaallo ama ha ka go'naado saasay qabaan ya xubinkii taranka oo raggo inta la gooyey ka dumarka lamaba goyn karaan malaynaya inta la jaray ya halkaa yaalla haddaad taabato waysadu way kaa jabi bay leeyihi hadda kahor baa annagoo dhul baadiyaa marayno oo socotaa baa wadaad baa na harawsaday wadaad shaafici wadaadadii fiqiga shaaficiga barta ka mid baa na harawsaday wuuna xujeeyey marka wuxuu yidhi wahaabiye haddaad tihiin fiqiga ma taqaanaan warkaadi waa naqaanaaye oo maxaad bartay adiga haddaad fiqiga taqaanaan waadan su-aal baan idin weydiina ka jawaaba buui saddex su-aalood buu na weydiiyey marka wadaaddo waxaa jira moogtahay uun masaa-isha a barta iyo googaalaysiga xujada barta masaaisha halxidhaalaha abay bartaan marka way kaa takhallusi haddaad xataa wax kasta taqaano ilan meel hoosu wax ka soo saaray moogta su-aal u dhaweydiye marka waxaa ka mid ah waxaad sheegtaan buu yidhi ruux aan kula joogin waysadana kaa jabinah bal meeshaba wadanka xataa kulama joogo weysadana waa kaa jabinahay bal adigu raadi raadi raadi garan weyne waa masaladan marka waa masaladan bimacnaa ruuxii oo kaa maqan oo caalam kala jooga xubinkiisii tarankoo la gooyey baa meeshan yaalla markaasaa taabatay soo weysadii kaama jabin saas way maanaa muttasilan aw munfasilan bay leeyihi xubinkaasi ama meeshiisii ha ku yaalla ama ha ka go'naado ayib bibaini lkafi calaa cashana lagu taabto wa masu xalqati duburihi aadamiga dabadiisa dabadaa wareegeeda oo la taabto iyadana weysada way jebin cala aljadiidi cala almadhab aljadiid madhabka cusub marka la fiiriyo bimacnaa xalqatu dubur waxaa la yidhaahdaa meesha saxaradu ka timaado markii ay dabadu wareegto meesha ay yani waxa weye daahirkeedu ku dhammaanayay wareegkeeda meesha ugu dambaysa ah halkaas iyadana taabashadeeda waysada way jabisaa xalqatu dubur muxuu yidhi bimacnaa dabada qaybaheedan kaloo dhan hadday gacantaadu gaadho waysadu ma jabayso laakiin meesha waysada jabinaysa waa wareegga say u socoto meesha ugu dambaysa halkaas waa halkaa haddaad taabato iyadana waysada waa jabaysa cala aljadiidi sida jadiidka jadiidka muxuu ka wadaa madhabka shaaficiga alimaamu shaafici baa laba waqti lahaa waqti ciraaq buu joogay oo waa cumrigiisa qaybtii hore masaa-ishii xilligaa uu fatwooday waxaa loo yaqaanaa ya qadiim baa loo yaqaanaa ya madhabka qadiimkaa waa kadib noloshiisa qaybteedii dambe wuxuu u badnaa masar masar intuu joogay masaa-ishii uu fatwoodiyo kutubtuu qorayna waxaa la yidhaahdaa jadiid baa la dhahaa inta badan jadiidkaa ku xoog badan madhabka ilaa masaa'il tirsan mooye saas daraaddeed cala alqawli اljadiid waay qawlkii imaamka ee cusbaa hadduu jadiid ku yidhi maxaad ka fahamtay ya meesha waxaad ka fahamtay waxaa jira qawlun qadiim oo shaafici leeyahay oo dhahaya ya dabada taabashadeedu weysada ma jabiso halkaasaan ka fahanay mana hada billahi tawfiiq sal اllah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali sxbi slm